كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى قد صانه رب العباد بحفظه وحماه الطرد والعكس ومعنه دوران كما شرحي دونا قار waxaad ugu tegaysaa iyagoo lagu leeyahay addawaraanu اlwujuudi qaar waxduu tegay addawaraanu almutlaq waxaa looga jeedaa wa huwa dawaraanku an yaxduha alxukmu xukumkii waa inuu soo dariyaa isu yimaadaa bixuduudi wasfin wasfi yimid darti oo wayancadima xukumkii uu meesha ka baxaa bicadamihi wasfiga markii la waayo halkan wuxuu ku leeyahay xukum iyo wasfi baa isku xiran acamu min ay min munaasabo ay muuqato la garto iyo inaan la garanin labada suura way dhici kartaa inaad garato munaasabad caqligu fahmi kara oo wasfigan iyo xukunkan ka dhexaysa sida cilalkii munaasibka ahaa inaadan munaasabad caqligu fahmi kara oo ka dhexaysa aadan garanna waa laga yaabaa laakiin waxaynu hellay fi thubuuti waalintifaa'i ama fi lwujuudi waalcadam wasfigan helitaankiisa iyo xukumka helitaankiisu way wada socdaan intifaau اlwasfi ama cadamu اlwasfi iyo cadamu اlxukmina way wada socdaan altardu waalcaksuna saaway altarduna waa tawaafuqooda fi اthubuut alcaksuna waa tawaafuqooda fi اlcadam wayancadima bicadamihina alcaksu weeye yaxdutث alxukmu bixuduuثi wasfina waa atardu weeye dardigu waa wixii tawaafuqa fi thubuutka wey cagsiguna tawaafuq fi lcadam wey ama nafyi alintifaa tusaalayn waan bixino waana ariiq mashhuurahoo xataa culuumu shariica aad khaas ku mehe caqliyaadka iyo caadiyaadku aada u galaa habeenka dhaweyta waxaan idhi nin baa soo galay ridda hebel ninkaa markuu soo istaagay nin inaga istaagay wuu noqday ninkii wuu fadhiistay waa soo noqday ninkii waa istaagay wuu noqday waa fadhiistay wuu soo noqday wuu istaagay wuu noqday waa fadhiistay waxaa laga yaabaa inaynan fahmin munaasabad ka dhaxaysa ninkan istaagiisii imaatinka ninkan laakiin waxaa daahirka inoo muuqata ninkaa istaagiisu wuxuu ku xidhan yahay ninkaa inuu istaago ninkaa inuu yimaadiya ku xidhanta markii la helay imaatinkiina istaagii baa la helay markii imaatinkii la waayeyna istaagiisi waa la waayay tusaale labaad hebel magacyo badan baan ugu yeedhnay magaca markaan ugu yeedhna waa xanaaqa markaanaan ugu yeedhinna ma xanaaqe magacyo kaleaan ugu yeedhnay magac waxaa laga yaabaa daahirkiisa ceebe kama muuqato laakiin hebel markaad dhahdo dheg ninkii waa xanaaqsan yahay magacyadii kale haddaa sheegta ma xanaaqayo xanaaqa iyo magacaasi inay isku xidhan yihiin wujuuda biwujuudihi wa cudima bicadamihi waad garan kii munaasibkaa ah, iskaarkii iyo xumradii xurmadii wey cabitaankan markuu muskir noqday waa xaaraantinimoobay markii maadadii iskaarka laga waayeyna waa xalaalti xalaaloobay intaasoo dhan fii maxallin waaxid bay wasfiga wujuudka iyo cadamku waa wada galeen fii maxalaynay bay gelageli karaan fii maxalaynay bay gelageli karaan waxaan nidhi waxyaabaha rabawiyaadka cinda shaaficiya aan dhahnay ila shaaficiyaynu nahay ducmigu wixii laga hela waa rabowi wixii laga waayana maaha waxaynu soo qaadan intii mansuuska intaa kasoo soo tagtay baad beriiskii u timid waa matcuum fatadkhul fiihi riba kitaab baad u timid wasfu tacmigi malehi kitaabka riba maaha wasfiga meesha laga helay beriis buu ahaa ka laga waayeyna waa kitaab ama waa dhar iyo mare iyo kabi iyo waa iyo qoryo iyo xaabo iyo bir iyo haddaba wujuudul wasfi iyo cadamkiisu soo laba maxaloo kala duwan maaha markaynu nidhaana halkan sharaab cabitaankan iskaar marka laga helay iyo marka laga waayay isla isagiina hal maxal wey saas darteed dawaraanka xuduudu lxukmi bixuduudi wasmi bicadamihi labadaa suuruu yeeshaa an yakuuna fii maxallin waaxidin waxaa laga helaya lagana waayo an yakuuna fii maxalaynina way noqon kartaa intaa waadax soo maa dawaraankii aynu kaba saarno markaynu cadhada ka hadalnay xukun sharci waynu ka saarin nin magac loogu yeedhay cadhooday markii magacyaga ka loogu yeedhay aan cadhoonin isagii baan soo celinay waa cadhooday isagaa meesha ka saarray ma cadhoonin waa curfiga caadada ma'luufka waxaad garanaysaa sharci iyadoon laga hadlaynin muqtada caadati waxaa weeye ninkan magacan u dhibsanaya cilada u dhibsanaya munaasabadda inuu magacu xun yahon ka garan lafdiga waa laga yaabaa munaasabad la dhibsado in munaasabad la dhibsada aynan ka muuqanina way dhici kartaa nin baad caliya u tiri uu xanaaqay axmedow baa tiri ma xanaaqin heebu ku yiri xasanow baa tiri heebu yiri war cali magac laga xanaaqayo ceeba miya isaga waxaa laga yaabaa caligu inay munaasabad ugu baxday baa dhici karta oo caligani ay wax ka dhigan tahay laakiin daahirka lafdigan uu ismigan uu ka xanaaqay innaga munaasabad inoogama muuqato laakiin garanay bimuqtada alcaadati waalcurfi alma'luuf in magacaa wax ku jira uu jiroos dhibsaday ninkani oo magacan sabab u yahay cadad iyo tajaaribtuna aslan culumu tajriibiyaba waa qadiyatu dawaraan waxa la ictimaado adduunyadan la isticmaalayo dawadan xanuunkan lagu daweynayo markii la siiyey buu xanuunkii roonaaday markii laga daayey xanuunkiibaa qabtay adduunyadii cilaajka waxa lagu ogaadaba waatay waa dawaraanka wey culumu tajribiya waxay istimaadaa waa caamilka dawaraanka wey waxaa laga yaabaa geedkanaa la cunay iyo boogtanaa bogsatay munaasabad ka dhaxayso caqliga u garan kara inay jirin laakiin markaad aragta boog baa lou arkay meeshan geedka ahsaa la mariyey way roonaatay boog kalaad aragtay geedkii baad marisay way roonaatay geedkanaa kanaa dawow ah baa dhihi inay bogsatana geedkan marintiisaa ah sabab u ah dawooyin baan qaadanaa markuu hargab nagu dhaco sooma dawadan kab soo laliqay iyo hargabkii wax munaasabadoo ka dhexaysoon masalatu dawaraan ahayn ma jirto markay tajribeynayaan dawooyinka waxaan ma anfacayaan dawaraanka bay ku ogaadaan wixii waa lagu tijaabin bakteriyadii baa la abuuri kanaa lagu tijaabin waxbuu ka qaban waayey kanaa lagu tijaabiyey waxbuu ka qabtay waa kow bakteriya kalaa la abuuri waa lagu samayn haddana maadada dawadii mukawinaadka wax laga bedeli waa lagu samayn mid baa anfici waxaa la dhehay mukawinaadkaas baa kan dawo u ah markaa kadib baa la raadin laakiin marka u horaysa day bay ahayd ku kudaydii inuu anfacayo dawadiisii yahay dawaraankii nafcigii iyo cadabu nafcigii iyo cilaajsa uusan noqonin baa lagu ogaanayaa culumu tajriibiya ee la sameeyo oo dhan waa sida kombyuutar baa la sameeyey virus baa yimid viruskii baa maaddo la hagaajiyey waa lagu tijaabiyey waxbay ka qaban weyday waxbaa laga bedelay waa lagu tijabiy waxbay ka qabatay mid kalaa faris ku jiraa la geliyey waa lagu tijaabiyey waxbay ka qabatay wax ka qabashadii inay saameyn yeelatay macnaa waxani wasfi daatiya oo uu leeyahay oo munaasabad laga soo raacay ma jirto laakiin inuu saameyn leeyahay oo isaga wax ku xidhan yahay saameyntiisiiyo isdabawareegaasaa laga gartay waxaan leeyahay xadiisyada suurada dawaraanku inay ilaa xad suuradii waadixtaan rajaynaya dawaraanka sidaasi axkaamu caqliya iyo axkaamu alcurfiya oo waxyaaba mutabaca wey cinda alcuqalaa'i wa ahli lcurfi ayib cilal sharciya ma noqon karaayo maslak min masaalik sharci ma noqon karaa bacda tacriifihi qad yakuunu fii maxalin aqsaamtiisa qad yakuunu fii maxalaynina waad fahanti intaa taas garanay xujo ma yahay waa sadarka labaad huwa yufiidu wuxuu faa'iideeyaa dawaraanku dannan danni haali buu faa'iideeyaa wa qiila waxaa la yidhi qaطcan yaqiin buu faa'iideeyaa wa qiila waxaa la yidhi laa qaطcan walaa dannan midna ma faa'iideeyo qowlka ugu horeeya waa qowlka ikhtiyaarka musanifkeenna iyo jamhuurta abulmacaali aljuwayri iyo saasay qabaan jamhuurtu akharu almaalikiya washaaficiya walxanaabilana saasay qabaan qowlu jamhuuri ahli lcilmi waaye qowlka labaad waqiila qaطcan waxaa loo tiiriyaa muctazilada hadal ku dhowna waxaa laga soo guuriyaa shaaficiyada qaarkood muctaziladii waa la magacaabi waaye waayo qaarkood abulxusein uu kamid mid yahay fi lmuctamad qowlka hore jamhuurtu qabaa khalabatu danni bay faa'iidaysaa wa qiila waxaa la yidhi qowlka saddexaad laa qaطcan walaa dannan waa ikhtiyaarka aamidi ibn alxaajib waxaa loo tiiriyey waxaa kaloo madhabkaa qaba abisxaaq ishiraazi innaga asxaabteenni ibni samcaani baa qaba qaarkood walow sariixanan u arag ghazaali bay u tiiriyeen inuu sidaa la qabo wahuwa qowlu jamhuuri اlusuuliyiina min alxanafiya laa qaطcan xujo ma aha qowlku laba qowl weeye marka nuxurku waa xuja iyo xuja ma ah kii xujada ahaabaa laba ahoo waa qaطci iyo waa danni saana waa u dhihi karnaa waa xuja yaqiiniya iyo qaطciya iyo waa xuja daniya ih iyo xujaba ma aha laa danna walaa yaqiinan midna maaha intaaba waa la dhihi karaa lana waxaa noo daliila anagu marka inuu xuja daniya yahay ana alxaaditha waxa cusubee yimid ee xukunkan xaadidka ah lahu cilatun buu leeyahay wa hayru lmadaari isdabawareegan iyo dawaraankan waxaan ahaynna laysa bicilatin ma aha liannahu in wujida haddii la hela qablahu qabla alxukmi falaysa bicilatin maaha litakhallufi wa ilaa faalaslu cadamuhu waay halkan laba xujuu deliishaday musanifkeenu dabcan dawaraan suu u soo galayna taraka asla madhabihi fi tacbiiri waxaan soo maray fi lxukmi markaan soo marayna xukumku waa qadiim cinda almusanif taxaadidku waa tacalluqa soo mahayn masaa maynaan soo marin hadda wuxuu inoogu tacriifiya an yaxdutha alxukmu xukunkiibu xaadis ka dhigay halkan dambana wuxuu yihi ina alxaaditha waa xukunka wax laga hadlaya lahu cilatun way u ta'wiilinayaana waxay leeyihiin atlaqa alxukma wa araada tacaluqa saasuu u taawiili dee xukumku waa qadiim jazman cinda alqaa'iliina bilkalaami nafsi kalaamku waa nafsi raggi yidhi axkaamtu kulluhaa qadiima ka xukun ahaan waa qadiim waayo kalaam nafsigii haddaan idhaha kalaamku waa sifatu ficlin oo takhdac lilmashii'a minumaa huwa xaadiثun gadaal ilaahay kaga hadlay taa markaa inagu nidhaahno in yaxdutث alxukmu ishkaal kama qabno laakiin ninka yidhi laysa bixarfin walaa sawtin oo kalaam nafsi a ah weeye kulluhu qadiim marka waxay yidhaahdeen an yaxdusa alxukmu iyo alxaadisu lahu cilatun iyo alaqa alxukma xuduusa cala alxukmi wa araada bihi atacalluq intaana waa u ta'wiilintii iyo madhabkoodii isu waafajintooda masalada dariiqadan uu marayo daliilka hore wuxuu leeyahay muqadimaan ka bilaabaynaa horta wuxuu yihi asalku xukumku waa mucallal ciluu leeyahy bilaa cilla ma aha haye cilladuna imaa inay madaarka noqoto wasfigan meeshan dawaraan kula xidhiira inuu noqdo wa imaa hayrkii inuu noqdo laba mid bay labadaa midun bay noqon hayrkan ibtaalinayna maxaa inoo soo hadhi madaarka keliya inuu noqdo inoo soo hadhi hayrkiisaynu ibtaalinaynaa waxaan idhaha hayru lmadaari laa yakhluu min xaalayni laba midun buu noqon karaa inuu wasfi jiray ahaa qabla alxukmi qabla xuduud alxukmi iyo inuusan jirin hadduusan qabla alxukmi jirin alaslu istisxaabu alasli weeyo cadamu xuduudihi weeye inuusan haddana jirin alaslu cadamuhu inuu jirayna hadduu jirayna laa yasluxu lilciliyati qabla alxukmi hadduu jiray maxaa dhacay cillada waxay ahayd marka la helo macluulkeedu xukumkahan in la helay ahayd idan waxaan helnay oo qabla alxukmi wuxuu jiray wasfigii baa jiray cilladii biduuni macluulin waa naqdi waa muntaqid haddii suurada wasfigii la helo biduuni alxukmi wa takhalafa alxukmu nuqida laa yasluxu lilciliyati marka hadduu qabla xuduudi alxukmi jirayna cillo uma suubado oo waa litakhalufi اlxukmi canhu waa cila bilaa macluula wasfigoo bilaa xukmi inuusan muathir ahayn baa muuqanaysa haddaan nidaana ka hor ma jirinna alaslu istisxaabu lasli oo cadamkii inuusan jirin wey maxaa soo haray marka madaarkiibaa keliya soo haray taa waa daliilka koowaad xujada koowaade qaabka muranka loo dhigay wuxuu ku yihi ina alxaaditha ana alxaaditha xukumka xaadidkaa lahu cilatun buu leeyahay jasman wagayru lmadaarina laysa bicilatin maaha maxaa yeelay liannahu hayru lmadaarka wasfigaan ahayni in wujida haddii la helay qablahu qabla alxaaditdu xukumkii ka hor falaysa bicilatin uma suubado liannahu yalzamu minhu litakhalufi litakhalufi almacluuli ama alxukmi can ilcilati baas hariyo muntaqid buu noqonoo muahir maaha waxaa ka laazimaya takhalufu alxukmi can alcilati wahuwa khilaafu lasli wa haddii uusan qabla alxukmi jirinna falaslu cadamuhu ay baqaahu cala alcadam waay alaslu baqaau maa kaana calaa maa kaana soomahayn alasl annahu kaana macduuman falaa yazaalu macduuman adaa lagaa raba ina caddaysano wasfi kala yimid haddii xukumkii waa mucallal aan dhahno waxaan madaar ahayn oo dhanna aan ibtaalinoon ka saarnay meesha maxaa soo haray fahabata ana almadaara cilatun ayib intaas sooma ahayn daliil kaluu rabaa inuu keeno daliilkii laakiin waa seef laba af leh wixii awsaafta dhan wey wasfi kale ma jira oo kan wasfigan yaduuru maca alxukm judan cadaman aan ahayn hadduu jiro wuu horreeya hadaana muathir ma noqonayo muntaqid wey bitakhalluf haddaad tiraada markii hore ma jirinna haddan inuusa jirin ba asala annaga natiijada maxaan rabnaa madaar keliya inaan soo saarno dawaraanka madaarku awsaafta weeye daa'irkana xukumkan xaadidkaa ah wey hadday ku dhahaan addaa'irna xukunkaay ujeedaan almadaarna awsaaftay ujeedaan qaarkoodna miimka bay kor dhigaan qaarkoodna way godaan mudaar bay ku dhihi waxay u badan yihin lakiin miimka inay kor dhigaan kadib daliil labaad buu keenay wa aydan daliilkan waa daliil laba laba aflaah seef laba afle wey isaga markuu saa ujeediso waxbay kuu goyn marka laguu soo jeediyan aday ku goyn labada arrimood buu ka hadli doonaa marka isagu uu jeedin doonaa markuu wax ku gooyo wuu dhihi doonaa haddii laygu soo jeediyana waa ijari aniga waa inaad jawaabu helaa waasaa isaga jeedin lahaa sii jeedinta marka seef laba af leh in xaggaa loo jeediyooo loo wado loogu gooyo iyo in xaggaa loogu gooyo labadaba isku si ah buu deliishanayaa xaggaasaa saxa in loogu gooyu leh leanna xaggaa in loogu gooyaa ka fiican in xaggaa loogu gooyo marka waxaan u baahan nahay inuu inoo caddeeyo xaggaa ugu goynti kadib inoo sheega xaggaana in loogu goyn karo kadib inoo sheega sidaa in loogu goyanayo fiicanta tarjiix waa tarjiix labadii dhinac hadday isugu goynaysa kaaga uun maxaad u keensatay wejhu tarjiix buu inoo sheegi doonaa marka marka intaas waxaa lagaa rabaa si fiican maskaxda intaad u xaadiriso inaad u qabato laba arrimood baa meesha yaalla awsaaftii dawaraanka ku imanaysay waxaan helnay qaarkoodoo ciliye u suubada iyo qaaraan ciliye u suubanin baan labadaba helnay keebaan asal ka dhignaa keebaasaa farax khilaaf al ka dhignaa halkaa way horta ayib si kale aan idiin dha waxyaaba aad taqaan baa jira xukumku yaduuru maca ashari yaduuru maca asababi soo ma shardigu cillo maaha maca annahu wasfun yaduuru lxukma macahu yahay wax waxaa jira laba aan kala hadhin laakiin aan cillo ahayn wifaaqan kalmutadaayifayni aabbi iyo wiilnima waa talaasum baa ka dhexeeya aabbo marka la yihahdo ilmaa jira ilmo marka la yidhahdana aabbaa jira ma kala hadhi karaan ayb ma cillay yihiin maya may waayo aabbaha ubuwada xagee ka kasbaday qabla an yelida ubuwo ma laha idan halkaa haddaad ka eegto ab inuu noqdo ilmahaa sababa baad dhihi mujarad tasmiye weeye mutadaa'ifaynku mujarad tasmiye weeye waxaa timid meesha marka sax iskaarkii yaduuru macahu lxukm tadaayufkii laysa cilatan shardigii yancadimu lxukmu biincidaamih awsaaf waxaan helay qaacidadii madaarkana soo gelaysa dawaraanka soo gelaysa qaarna celiye ka muuqata qaarna aynan celiye ka muuqanin waxaan u baahannahay marka keebaan asal ka dhigayna waa labadii afaan idiin sheegay hadda ka celiyada u suubada asalaan ka dhignana xujo maslak masaalika cilla inuu yahay baan u deliishanaynaa kan kalena limaanicin iyo limucaaridin baan ka dhigaynaa haddaan cagsinana sooma heli karno haddaan cagsinana waxaan asal ka dhigaynaa inuusan kii aan ciliyada tusaynin kan kalena wax marmar ahoo wujuudi takhallufi asaalimi min almucaaridi baan ka dhigaynaa labada qol aan isugu hurgufaynaa marka musanifku inuu asal ka dhiga madaaraadka qaarkoodka cillada ah buu rabaa intaa hadda waa isla soconaa waan u maraynayaa isla fahnin hal mid baan marka isku raacsanna ama laba qodob meesha way yaallaan in madaaraadkii qaarna cillo noqdaan qaarna aanay cillo noqonin mutasaawiyeynna ay noqdaan fi asaalati suuragal maaha calaa qadami اmusaawaadna ay noqdaan suuragal maaha waa ijtimca naqiideyn waay waa mid asal inuu noqdo raajix noqdo midna marjuux noqda calaa mustawa way dhici kartaa midkood asal inuu noqdo midna khaarij alasli uu noqdo way dhici kartaa laakiin labadooda asal inay noqdaan way dhici kartaa tanaaqud wey madaarkii haddii waxay noqon haddii kale waxay noqon cillo wuu yahay cilliya wuu yahay ma aha haddaad labadaba asal ka dhigto laa yajtamicaani labadan noqolo dhankan u lisnaba laa yajtamicaanida waan isku raacaynaa waxaa labadaan isku raacaynaa suwar ciliye iyo suwaraan ciliye ahayn labadaba way jiraan markaan labadaa isku raacno baan rabnaa inaan siyaaqayno iyadoo marba mid asal laga dhigayo midka kalena meesha laga saarayo soomaha seef laba laf lahood marba dhinac ugu go-a musanifkan wuxuuna leeyahay marka dhegaysa wuxuu ku yidhi wa ciliyatu bacdi almadaaraati madaaraadka qaarkood cilanimadooda maca atakhallufi iyadoo ta'hiirkii xugumka uu kadib maray oo ka haray fii shayin wax min asuwari ka mid ah laa yajtamicu lama kulmi kara arrinkaas maca cidami ciliyati bacdihaa qaarkoodna cillo ma aha madaaraadkii waa cillo suwarka qaarkoodna lama hayo madaarkii cillo ma aha labadaa ma kulmi karaan ay calaa kaana kulli waaxidin minhumaa aslun yusaawi saaxiiba uma kulmi karaan ayib maxaa yeelay lianna maahiyata dawaraani wareegga xaqiiqadiisu imaa an tadulla inay ku tusto calaa ciliyati almadaari dawaraankanu cillo yahay fa yalzamu waxaa laasimaya cilayati haadihi madaaraati oo dhan inay cillo noqdaan wixii aan maanic ku qumin aw laa tadulla maahiyada asalkii inaynan kuba tusin fa yalzamu waxaa laasimaya cadamu ciliyati tilka madaaraadkaasoo dhan inaan ahayn baa ka laasimaysa madaaraadkan suwar iyo xaalaad baan u nimide waxaa u baahan asalkii inaan meel saarra keebaa asal ah sideedaba dawaraanku bidaatihi ciliyo ma ku tusaa mise kuma tuso ciliyu ku tusaa haddaan dhahno waa inay qaacidada asalka inay celal wada yihiin ku tusaan haddaan ciliyo ma tusa dhahna asalka dawaraankuna dhammaan asalku cillo ma ah waa inaan rajaxnaa labada asal mid waa inaan kala rajaxnaa adu maxaad noo rajaxday marka fa waxaa laazimaya cadamu ciliyati tilka madaaladkan inaan cillo ahayn sabab litakhalufi xukumkii oo ka takhallufay asaalimi can ilmucaaridina ka badbaaday ayib haddii takhalluf saalima cillo ma ahaan nili dhammaantood ama cillo keen rajaxnaa labadan dariiqa kee baan taasiilinta rajaxnaa haa mucaarid lahayn waa sidaa u dhigayaan qolada kale walawalu kan hore oo ah amaa an tadula calaa ciliyati almadaari inay awsaaftu cillo tahay walawalu haabitun wey mid hadduu haabit noqdo maxaa meesha soo geli fantafa thaani ki hor danbaa meesha ka baxay maxaan taasilinay marka ciliyat almadaaraat inayna cillo ahayn baan meesha ka saaray marka wa cuurida hadalka daliilka waxaa lagu caariday bimithlihi isagoo kaleer dabagediye <laughs> waxay yidhaahdeen iyagana soo kamuunan bilaabin ciliyatu bacdi almadaaraat madaaraadkii oo qaar ciliyadooda qaarna cadamu ciliyaa weeye waxaan maanta taxliilinayno halkaa uu yidhi baa waxaa leenahay cadamu ciliyati bacdi almadaaraati waa haabit ha maca wujuudiha fii shayin min asuwari way taallaa inay qaar cillo ahayn iyo inayna madaaraadku cillo ahayn iyadoo suwar qaarkood ay ciliyo u muuqan karaan kadib maahiyadan maahiyata dawaraani waxaa lii imaa an tadulla calaa ciliyati almadaari fayalzamu ciliyatu hadihi almadaaraat aw laa tadulla fayalzamu cadamu ciliyati tilka tilka litakhalufi الsaalimi can اlmucaarid wالthaani haabitun fantafa alawalu baashi ah, qalbu daliilkii way moog tahay haa adeer siyaaqadii isku mid bay tagtay wuxuu rabaa inu ku yidhahda marka in xagga dambeeya aniga dariiqadan u siyaaqeeyey baa arjaxu wa awlaa min alukhra wa ujiiba waxaa looga jawaabay biana almadluula madluulku qad laa yahbutu inuusan sugnaanin baa dhici karta limucaaridin bimacnaa waxaa rabaa inuu ku yidhahda siiqada caqli usoo dhaadhici nimayo haa mucaarad ka jawaabaya nimayo wuxuu leeyahay si dad caqli qaba u fikirno aniga taan idhi caqliga saliimka ah uu aqbali karaa idinku taad dhahdeen laakiin caqliga saxda ay ka hor imanaysaa kayf sooma soo ratid haa meeshan xukun baa yaalla asalkana xukumka inuu cillo leeyahay wey awsaaftii in cillo laga dhigo xukumkiina cillo lagu sugo soo arrintaas arrin fiican maaha awsaaftii ahayd soo macquul ma aha limucaaridin ow maanicin bacdi alaxyaani inay ta'hiir yeelan weydo anu saasaan idhi idinku waxaad dhahdeen waxaa weeye xukumkii bilaa cillaan sugaynaa awsaaftii madaar awsafki wax kalena ma hayna wasfi kaloo cillo noqon kara ma jiro waan soo sheegnay xukunkiina waa ihbaatinaysaan bilaa cilana waa ihbaatinaysaan ayuhuma akthar macquuliyatan wa qawaacidii u dhow idan ariiqatii arjaxu min ariiqatikum bi hada dhe ujeeda sharfaad ayaga laftirkooda wadadooda marka la maro qolyahan waa daanfinayo soo dariiqadooda arjax ka noqon mayso haya wuxuu ku anigu waxaan ku rajaxayaa bishay khaariji ah anigu xukumkii cillaan u yeelay cilladiina mararkan ay saamayn weyday waxaan ku xambaaray limucaaridin aw maanicin inay tahay idinku wixii oo dhan cilladnimadii markaad ka saarteen xukumkii maa cilatuhu xukun bilaa cilla keenteen asalkii tacliilulaxkaam habaad khilaafteen istiqri ya saa darteed mantiqa saxiixa saliimkii wuxuu keenayaa buu leeyahay dariiqadan madaarka cillo laga dhiga inay awlaa tahay sax daliilkan labada siyaaqaba waa la dhihi karaa laakiin ayuhumaa awlaa wa akharu macquuliyatan wa mantiqiyatan midka iyaga in saa loo dhigaa may wadaraadku waa cilaa xaaladahana qad laa yahbutu limucaaridin waxaan ku xambaaraynaa suwar mucaarid leh ama maanic jiro inaan garanana maanic iyo mucaaridka inoo daahirana waa laga yaabaa inuu inoo daahiri waayana waa laga yaabaa inaan xukumkiina cillaan u yeelnay tanna qaacido guud oo maanici uu ta'hiir leeyahay iyo mucaaridku baan ku xambaarnay idinku waxaad dhahdeen tii ciliyada ahayd waxaad ku xambaarteen ma jiro xukumkiina bilaa cillaad sugteen soo anugu idinkama dhowi macquuliyada iyo mantiqa iyo caqliga saliimka marka caleyhi maslagayga arjaxu min maslagikum haa ayb bidi ka yar dhaadhiciy hadda si fiican ya may madaarku inuu cillo yahay buu ariiqa labaad dariiq hore wuu u maray dariiq labaad buu u maray daliil labaad daliilka labaad wey wax ishkaalkay ka keenayaane wuxuu kaga jawaabayaa bacdulmadaaraad oon cillo noqonin waxay u cilo ahayn dawaraanku cillo ahayn ma ahee liwujuudi maanicin aw mucaaridin wey mukhaalifkii oo si kale u siyaaqeeya cagsigana intuu keenay buu tarjiix ariiqadiisa sheegaya qiila waxaa la yidhi ictiraad labaad baa la keenay adtardu laa yu'ahiru waalcagsu lam yuctabar dawaraanku waxay dhahn waa murakab min altardi waalcagsi tardigu lixaalihi mu'ahir cila maaha cagsigu lixaalihiina mu'ahir cilaa maaha wixii fii xaali linfiraadi keligii cillo noqon waaye markaad tarkiibisana waxba soo kordhin maayadi waxba iskuma soo biirinayaan idaba la fahmay qiila wuxuu ihi atardu hubuut maca ahubuut keliyana laa yu'ahir saamayn ma leh waalcaksu intifaa maca alintifaan lam yuctabar awsaafta cilalkaba ka ma ahba iyo waxaa la yidhi atardu dardiga hubuutuhu cinda ahubuuti laa yu'ahiru saamayn ma laha oo tacliil ma faa'iideeyo waalcagsu cagsigana lam yuctabar lagumaba tirinba masaaligta taclida iyo duruqdeeda may cibaaradu kala duween dardiga qaar baa culimmada ku tiriyey masaaligta cilada laakiin cagsiga cidiba maskama soo ka soo qaadinba wixii min xaala alinfiraadi midkoodna uu cillo noqon waayey intaad istarkiibaysa cillo noqon maaya naga daa qulnaa waxaan idhi yakuunu lilmajmuuci isugeyntu waxay yeelanaysaa maa laysa waxaan ahayn u sugnaanin liajzaa'ihi kala qaadqaadka hay-ad ijtimaaciya way ka duwan tahay hay-ad infiraadiya culumtana arrintaasi way ku badan tahay so duruqdii xadiidka badneed lama dhihin way isxoogeynaysaa waxaan xaal infiraad la aqbalayn shuhuuddi badneed soo la aqbali maayo waxaan infiraad infiraad loo aqbalaynin xulay xaalal ijtimaaciya aqwى min xaalaة اlinfiraad marka inaad xaala alaqwى nafyidaan bisababi nafyi اladcaf qiyaasan cala aladcaf waa daciif buu leeyahy halkaa waxaa ka muuqata sallam inay kuwaasi cinda alinfiraad aanad tacli lahayn wuxuu ku dooday cinda alijtimaac way ka duwan tahay cinda alinfiraad marka waxyaaba badan infiraadka wax ku qaban karin laakiin filijtimac wax ku qaban karaa jira gacmahooda jirbay wax ku gooyaanayo almaru qawiyun biakhiihi iyo meelaad martaba meelo badan mar la mar mas'aladaas halkan doodan saasuu kaga baxay laakiin waxaa inoo iman doonta dardiga yu'athiru masaalik lcilu cinda almusanif kamid mid yahay halka inuu sallimo marka ma ahayn lakin waxaa dhici karta inuu arkay dariiqan akhsar fi ljawaabi oo taasi wuu saamayn iyo ay la sii gasho intaas aynu kaga baxna maslakii dawaraanka sabriya taqsiim aan galno iska kooban yahay isaguna ataqsiimu qaybinta alxaasiru oo koobay xaaladihii oo dhan ya asaabicu ka toddobaad altaqsiimu alxaasir maslaga toddobaad ee masaarik iyo turuqulcila alsabr wtaqsiimna waa la yidhahdaa altaqsiimna waa la yidhahdaa alxaasir ama munxasir hayr alxaasirna waa la yidhaahdaa taqsiimka waa cilalkii awsaaftii u suubatay ciliyada in la wada ururiyo kadibna la kala shaandheeyo markaad awsaaftii cilalka cindaka u suubatay ururiso laba dariiq mid baad qaabtaa ariiqu lxasri iyo ariiq cadam lxasri inaad xasriso adiga say kula tahay aad ku doodo wax wasfi oo maqan ama xaaladoo ka maqan meeshan oo dibad laga keeni kara ma jiro intaa gudaha baan ka doodaynaa iyo inaadan dacwadaa sheeganin say labadaa ku dhici karaan adugu inaad isticmaato ithbaat iyo nafyi aad isticmaasho imaa wa imaa labadaa midunbay noqon karaa inaad dhahdo oo wax kale ma jira aad dhahdo iyo inaadan dhihine inay sidaa tahay ama sidaa tahay ama sidaa tahay aad dhaha si kale maaha aadan dhihin taqsiimka xaasilka ah huwa daa'iru bayna alnafyi waalihbaati wey tusaale gabadha la guurinayo weligeeda uu guurin kara iyadoodan idan weydiisanin maxaa lagu cilaynaya cilladu maxay tahay ma bikaarada mise waa sikarkaa laisku qabtay wuxuu rabaa inuu bikaarada soo saaro sikarkana meesha ka saaro wuxuu ku leeyahay marka marka hore laba ka soo bilow xukunkan imaa mucallal weeye mise mucallal maaha huwa mucallalun bilijmaaci mucallal maaha ninkii keeni oo meesha ka tag ko mucalal hadduu yahay imaa bisikar wa ima bibikaara wa mid inuu noqdo wey sadexda saddexa mid noqdo ayrku gayrku ma aha ijmaacan isagana meesha ka saar awelkiiyo raabici baan saaray soo ma waxaa isku soo haray sikarka iyo bikaaradii sikarkuna ma aha binasi maxaa soo haray marka bikaara fahabata ana alcilata hiya albikaara liannahu haddaan waa sikarka dhahno yalzamu minha ijbaaru hayibi asagiir wa fi lxadiidi athayibu axaqu binafsiha nas baa saaray taas maadaama mucaaradatu nasi sikar in laga dhiga ay ka dhalanayso idan tacliil hayru muctabara wey liannahu yucaaridu nasa maxaa soo haray falam yabqa ila albakaara muqawiyaadna waa helaynaa nas gabadh weyn oo bikaaro aabaheed nikaaxiyo asaxay baan helaynaa fadalla calaa ana cilat alijbaari iyo albikaara marka muxuu maray horta wuxuu ku xasriyay laba suuro oo mucalal iyo hayru mucallal hayru mucallalkiibuu meesha ka saaray maxaa soo haray mucallal keliya mucalalkii saddexdaa midun buu noqon karaa buuri imaa labadan wa imaa hayrkeed oo jamiicu saa'ir alawsaafi kulliha ah hayrka saa'ir alawsaaf kullihaa buu saaray labaa isku soo hadhay labadiibuu mid nasan nas ku saaray intuu marka hore wada ururiyoo xasriyey buu haddana taqsiim iyo qaybin iyo kala shaandhayn ku sameeyey waxbuu ka soo reebay dariiqaa waa lagu ibaatiyaa wasfiga cillada ah ka qowlinaa waxaan nidhi wilaayat lijbaari wilaayada gabadha nikaaxin lagu qasba idan la-aanteed ima alla ay inaan cillaba loo yeelino waa tacabudi aan dhahno aw tucallala ama lagu cileeyo bilbakaarati lagu cileeyo aw isigari lagu cileeyo aw hayrihimaa walkullu dhammaan baatilun weeye siwa thaani oo bikaarada ah maxaa ubedel fal awalu kan horoo mucallal ma ahabada iyo waraabicu ka afraad oo hayra albikaarati wa lilijmaaci bay u buroona waaba laisku raacsan yahay inuu mucallal yahayna waa ijmaac hayrahumaa inayna cilladu ahayna waa ijmaac wاthaalithuna meesha waa ka baxay baaطil weeye liqowlihi calayhi الsalaatu wasalaam aلthayibu axaqu binafsiha fahabata an yakuna an yakuuna waصfu cila waصfu اlmucallal bihi albakaaratu dhima shaaficiyadii qoladii kale doodaysay intaas sida loo ururiyey way ku galeen soo maa waالsabru hayru اlxaasiri aan koobinna waa midkaa laa yataradadu bayna alnafyi waalihbaat adan keeni mithla an yaquta qula cilatu xurmu riba xurmat riba ima aطucmu aw ilkaylu aw ilqutu waa ticdaad baad samaysay laakiin nafyi iyo ihbaat maadan keenin isagana waa xujo cinda aljamhuuri cila dhaniya iyo ma xuja dhaniya xuja qaطciya waya kuleeyahay kan maxaa lagu ictiraadi karaa marka suuradan laba ictiraad baa iman kara kow inuu mucallal yahayba in laga doodo soo ma dhici karta waxaan aad cilalka ii tirinaysa son mucallal ba ahayn len maadan nafiyin sallamnaa inuu mucallal yahay cilal baad ii tirisa kuwii kaleo dhanna maadan nafiyin hayra haadihi athalaati sooma noqon karo lima laa yajuus an yakuuna kadalika waa ictiraad labaad fa in qiila haddii la yidhaahdo اعtiraad koobaad laa cilata lahaa maba lahaba waa tacabudiba waxan aw qiila ma la yidhaahdo alcilatu ciladu hayruhaa intaa sheegtay waxaan ahayn baa noqon karta ilan maadan nafiyin wax kaloo dhan inuusan mucallal ahaynna maadan nafiyin in hayrkeed jirike uusan jirinna maadan nafiyin oo hayrkeed ma jira maadan dhihin qulnaa waxaan nidhi qad bayanaa waxaan cadaynay mucalal ma yahay ta horuu ka jawaabayaa qad bayanaa hore waxaan usoo caddaynay ana alghaaliba sida haalibka cala alaxkaami tacliiluhaa wey idan halabatu danni bay faa'iideynaysaa walcamalu bidannina yajibun waajibun dheh amaa hayrkeed inay tahay wal asalkuna cadamu hayriha mid kale inayna jirin wey intan laa la sheegay intan waxaan ahayn annaga ma hayno walaslu cadamu lgayri aduu isbaatan karta waa adiga maxaa soo hadhay marka labadii labadii ictiraad saasaa looga jawaabaa buu ku haddii aad taqsiim hayr alxaasir marto oo mucallal miyaa lagu qabsado qaacidada alaslu tacliilu ah haalib daniga ah baa looga jawaabaa hayrkeeda muu jiri karaa haddii lagu dhahana intan maan haynaa walaslu cadamu hayrihaa wayaa looga jawaaba idan kanna ka hore hadduu yaqiin yahay xasrigu tafsiilkana yaqiin yahay waa xuja qaطciya ariiqa ihbaatiisa kanna waa xuja daniya mas'aladii dee tanaaqudka waan soo sheegnay laakiin hadda de wuxuu daba socdaa lin alistiqraa markuu ina soo yiri waxay ahayd bejka laba boqol iyo shanta laba boqol iyo shantan isku nusqadana liana alistiqraa'a dalla calaa ana allah subxana sharaxa limasaalix alcibaadi tafadulan wa ixsaanan tibu daba socdaa istiqraa maadaama saa uu tusay halabatu danni buu faa'iideynaya waayo sax axkaam tacabudiyaa jirta lakiin haalibku waa sidan mar haddee halabatu danni labadii jijihaaba ictiraad jawaabtoodii ay timidna alcamalu bidanni waajibun halkaasaynu istaagaynaa buuri taas taasaad uga jawaabtaa marka halkaasaynu caawa ku daynaynaa labada dambe ا